بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين الموضوع شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف أعني أبا عنا أبي الفرج والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نصبوا قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها naxwa abi cismatin id ra'a alwaraa zacmanna aw cani اlqur'aani faaftaraa lahum xadiidan fii fadaa'ili suwar can ibni cabbaasin fabi'sa mabtakar kada alxadiidu can ubayin ictaraf raawiihi bilwadci wa bi'sa maqtaraf wa kullu man awdacahu kitaabah kalwaaxidiyi muqdi'un sawaabah وجوز الوضع على الترغيب qowm bni karaamin wfi التrhiibi wاlwaadicuuna bacduهm qad sanaca min cindi nafsihi وbacdu wadaca kalaama bacdi اlxukamaa fi اlmusnadi waminhu nawcu wadcuhu lam yuqsadi naxو xadiiثi haabitin man kahurat salaatuhu اlxadiiثa wahla sarad ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما يعرف بالركة قلت استشكل الثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب بلا نرده وعنه نضرب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay kitaabkii alfiyat alciraaqi fi lmusalax alxadiid ayaan ku jirnay almowduuc mowduuc xadiidka la yidhaha shiikhu wuxuu yidhi sharu daciifi daciifka waxaa ugu shar badanoo ugu liita alkhabaru khabarkii almowduucu la dejiyey ee nabiga lagu been abuurtay alkadibu beentii almukhtalaqu la abuurtay almasnuuci ee la samaystay ee haddana intuu qof iska abuurtay war asagu iska dhahday ou nabiga markaas uu ku tuurou yidhi nabigaaga wa kayfa kaana si kastou yahaba iyo mowduuc kastoo ku saabsan yahay axkaam iyo caqaa'id iyo tarkiib iyo tarhiib iyo fadaa'il wax kastoo ku saabsan yahay lam yuujiizuu culummadu ma aysa bannin dikra xadiid mawduuca in la sheego ma garat liman calima waaba qofkiiba ogaada inuuba xadiidkan mawduuc yahay maa lam yubayin hadduuna caddaynin amrahu amrintiisa uusan waa mawduuc uusa dhehaynin halkan wuxuu baabka ku saabsan yahay axaadiida mawduucaadka mawduucaadku waxaa maxay beentii baa badatay heer dadkii marka waxay gaareen ayagoo qarado kala duwan leh waa noo imaan doonta aqraashoodii in nabiga been maaragtay lagu abuurto calayh isalaatu wasalaam kolley waa noo imaado qaar waa zanaadiqo iyo dad munaafiqiin iyo gaalo isqarinayo oo rabaan diinta inay fasaadiyaan oo axaadiid beena ayay rabaan inay maaragtay ay diinta dhexgeliyaan qaarna waa mutacasibiin oo madaahib iyo bidcooyin iyo waxyay wataan mabda-ooday rabaan in axaadiidi beena ay ku tarwiijiyaan oo ay ku suuqigeeyaana rabaan ma garan dadna waxaa weeye jahliya u geynaayo wax alla wixii la sheegaba run uu iska moodaa soo wax ma hubsanaye been kasto haddii meelaha marayso waa iska rumaysanaa oo qofla tusaalixiina iska haysa dad ayaguna kuwa waxaa weeye waxay rabaan inay maaragtay dadka kaga booleystaan oo qasaasiinta iyo xoogaa ay dadka ay kaga booleysaan wax kaga qaato xoogaa qaraa'ibay u sheegaya marka nabiga calayhi salaam ay ku been abuurayaan waa noo imaan doonta waxyaalahaas ayaa marka keenaya beenaha iyo nabiga calayhi salaatu salaam in lagu been abuuro laakiin maxaa dhacday ilaahay wuxuu u qadaray dad nuqaado axaadiidta ku takhasusa ee wax alla wixii beena iyo runtaa kala shaandhaynaya marka waa xadiidka mawduuca soo saaray mowduuc asalka waxaa la yidhaahdaa haddaba luqada wix wax meel dhigo ama warkii qof lagu abuurtana waa la yidhaahdaa mawduuca oo waxaa wadaca fulaan calaa fulaan kada waxaasuu dul saaray oo hadal beena ama iftaro beena wuxuuna samayn u dhaho waa sameeyey ama marka waa hanfaryo waxay soomaalida ay dhahaan iyo been abuurashada qofka maaragta lagu been abuuro laakiin xadiidka isdilaaxiisan waa miduu kuu sheegay waxaa weeye waa khabar la samaystay oo qofka isagu uu sameeyey ama dad kalooba ka soo wariyo waa noo imaan doontaa kalaam bacd alxukamaa iyo waxyaalahaas oo markaas oo ku deldejin oo ku duldejin doono hadda waaya xadiidka mawduuca de xadiid baana xadiid maxaa loo yeehi xadiid maxaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay awalan mawduucuna waxaa loogu magacaabay waa waxleeta liwadaacati wa khisatiha loogu magacaabay oo wax been la dejiyey sida xadiidka nabiga oo marfuuc loo yiri alayh salaatu salaam oo nabiga loo qoriyo laakiin hadda xadiid waxaa loo leeyay ninkaana wuxuu leey waxaan waa xadiid ama axaadiidu kusoo dhex daraya marka biictibaari maaragtay hadalkan uu leeyahay dartiisa awn iska xadiidu yidha xadiid maba ahanba sababta waxaway waa been nabiga lagu abuurta calayh salaatu salaam ama xadiidka waxaa loogu dhex daray hadda runtii iyo beenta dadku waa isdhex qaadayaan marka faniga xadiidka marka waa in lagu darso oo dadka loo caddeeyo la yidhaahdo mawduucaadka hadda culimmadii hore awal aadaa xadiidka loo yaqaano dadku maaragtay aadaa looga dhowrsan jiray inkastoo qaar iska liita ay waxa wadi jireen laakiin waqti dhexe oo rukuudka oo bilaabay khudabta iyo manaabirta waxaan xadiis daciifa iyo mawduucan laga maqli jirin lamana shaan dhan jirnoo bukhaari iyo muslimba waanu wax uun wax laga soo gurmaan in xataa la akhrisan karo looma malaynayo laakiin casrigii hadda maaragtay eh, qarnulcishriin eh, ah, culummo oo xoogaa adduunyada usoo soo kaceen maxamed shaakir iyo ninkii mucallim alyamaaniha iyo iyo rag badanoo hadda sheekh albani asaguna oo weliba sheekhu albaani aad isugu dayay dadka inuu axaadiisa mawduucaadka daciifka kala dagaalamo silsila daciifa iyo silsila saxiixa iyo alifay marka runtii naxmadan xadiidka hadda aan arkayno sheekha ayaa aad u tajiiday sheekh alalbaani oo qof walbaa xataa markuu diyaarinayo khudabka iyo in dadka iska hubsadaan maaragtay axaadiidtooda awalxun baa la iska sheega meelay ka yimaadeen aan maaragtay aan la aqoonin marka kutubtii loo noqonayo iyo maraajicda iyo dadkii baray jaamacaadka oo macallin ka noqday jaamacaadka in rasaa'ilka la takhriijiyo xadiidka la isku qabsado oo adigana hadlo weyn ayuu sheekhaas khayr allah siiya oo qarnigan ayuu ku lahaa ee isagana mashruuca wata la yidhaahdo taqriibu sunna beena yadiy lumma maaragtay ummadda in maaragtay sunnada loo soo dhoweeyo aadaana loogu najaxay inkastoo dadka waayahan dambe cilmigii ay maaragtay ay kaba zuuleen awal waagi hore meesha masax lagu akriyo ah, dadka aad uga faa'iidaysan jireen laakiin himamka haddana waa iska gaabatay beryahan dambe wuxuu yidhi shiiku sharu daciifu daciifka waxaa ugu shar badan ilaa daciifku mursalaa ku jira saa aan soo marnay maqduucaa ku jira munqadic waxaasoo dhan mid kaflatu saalixiin qabaa ku jira xifdigiisa uu liito waxaasoo dhan munkar munkarulxadiida oon lagu kalsoonaa karin infiraadkiisaa ku jiray waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday oo ka shar badnaaday daciifka mawduucaa ka shar badnaaday nacam ee waxaa la yidhaha shar waxaa la wixii wax oo maaragtay laysu barbar dhigaayo ma garatay meeshaan hadda mawduuc wax la barbar dhigaba ma aha marka waa uun waxaa weeye waxa uu looga jeeda waxay wax magac xadiid le macnaa isagaa ugu liito ilaa wax maaragtay oo wax loo barbar dhiga maba ahanba mawduuca isaga laakiin waxaa weeye wax xadiid la yidhaahdo waxa ugu liito un waay macnahaasaa laga waay oo loo nisbeey ilaa kan waadicaha iyo dad badanoo oo beentaas ay ka dhaadhacdaa xadiid ahaan u wata sharu daciifi daciifkan ugu shar badan alkhabaru lmawduucu waa khabarka la dejiyey oo nabiga lagu dejiyey alkadibu ee beenta almukhtalaqo la abuurtay almasnuucu la samaysto macnaa cala nebiyo lagu sameeyey maadaama khabarka uu mowduuc yahay culummadii xadiidka oo jahabadada ahayd waxay yidhaahdeen khabar xadiida yaan la warini oon la sheegin haddaada dadka u dhahaynin warkan waa mowduuc khabar mowduucah yaanba la sheegin aslan markaas wuxuu hi wakayfa kaana siduu xadiidka mawduuca ahaa ayi mowduuca ku saabsan yahay fi alcaqaa'id walaxkaam oo iyada culummadu isku waafaqsan yihiin xadiid aan saxiix ahayn haddaada dadka u caddaynin inaad maanta ma arkaysa aada dadka aada ku qaldin axkaam iyo caqlisoobsan yahay baabulfadaa'ilna culummada badankood waxay yidhaahdaan axkaamtuu ka mid yahay xadiid daciifa isaga laftiisa lama keeni karo haddaada dadka u caddaynin laakiin mowduuca isaga waaba la isku waafaqsan yahaba hadduusan qofku caddaynaynin inuu ka soo dhex dhigin qaara waxay leeyihiin hadduu asaaniidda uu sheego eh, isagu maaragtay eh, mas-uuladii waa ka baxay laakiin waxaa la yidhi ma ku filna waa waagii dadku asaaniidda yaqaanin zamanka dadku aslaada xooga kama yaqaanin caamadana waxaa iska jirta wixii mimbarka laga sheego waa sax marka macalisanadka haddaad sheegtay caamigu muxuu ka yaqaanaa haddaad maxamed binu saciid almasluub oo akadaabiinta ugu waaweyn iyo malik bin anas ma kala yaqaano imaam malik shaqanimadooda iyo kana walaace ma kala yaqaano waa isugu mid mad madooba allah ku yaqaano agtiisa ka yahay marka waa in isaga la caddeeyo waay wa kayfa kaana sida uu yahay mowduucu baab kastoo ku saabsan yahaba lam yejizuu culammadu ma banayn dikrahu in la sheego inuu dikrahu sheegitaankiisa weliba liman calima qofkii og inuu mawduuc yahay ma sheego inuu inuu inuu sheego ma banaan inuu mawduuc yahay qofkii og muxuu ku sheegi karaa maa lam yubayin amrahu amarkiisa hadduusan caddaynin ma sheegi karo laakiin haddaba caddayo adha xadiidkaas ka digtoonaada waa mawduuc sida sheekh alalbaani iyo culammadu yidhaahdaanba waa kaas wey waxaa dhacday dadaa waxaa jira hadda mawduucii aan kala aqoonin baabkaan nooga imaan doontaa wuxuu yidhi ah, baabk baab xadiidka meydkaan nooga imaan doontaa وأكثر akara wou badiyey aljaamicu kii kulmiyey axaadiisa mawduuca fiihi haa axaadiida mawduucaadka ninkii kitaabka ku kulmiyey xadkuu ka bixiyoo موضوع keliya kuma gaabsan id kharaja wuxuu u baxay markaa uu kitaabkiisa ku qoray limuطlaqi dacfi xadiiskii un daciifa mawduucaad kuma gaabsan axaadiistii kaloo daciifka ahaa ayuu kitaabkiisa ku qoray waa kitaab kale oo abulfaraj ibn ibnuljawsi uu leeyahay mowduucan arinaahu yidhi laakiin axaadiis kaloo daciifa oo ah, hadday xataa axaadiid kala kaalmaysato ay isqaban lahaayeen ayuuba maanta ma arkaysaa oo xadiidka oo xadiidkiisa uu ku daray kitaabkiisa ku daray weliba kuma uusan gaabsanine axaadiis xasana iyo saxiixuu ku daray bal xadiidu muslimna ku jiro abu hurayra iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam in daalat bika muddatun yuushaku an taraa qowman yaqduuna fii sakhat illaahi wayaruuxuun fii lacnati illah hadday nolosha kula dhaaraato waxaad arkaysaa dad carada allana kuwaa barisanaya iyo galabtiina lacnadii ku maad macnaa ficil xunay la imaayaan la imaanayaanoo ilaahay uga caroodo oo lagu lacnado galab iyo subaxba xadiidka muslim uu ku yaala isagoo mawduucou ka dhiga Eh, waxay xataa kaloo xadiid kale oo bukhaari min riwaayati xamaad binu shaakir ku yaalana isagana wuu ka dhigay laakiin riwaayaadka oo maaragtay oo macruufka ah oo fatxulbaari iyo sharxaan kuma yaallo riwaayadda axmaad binu shaakir ku yaalla xadiidkaasna isagana waa uu ku daray marka taas waa lagu ceebeeyey xoogaa waxaa la yidhi waxaa la rabay inaad mawduucaaga aada ku gaabsatid wa akar aljaamicu kii kulmiyey fiihi ma garatay axaadiida mawduucaadka ninkii kitaabka kulmiyey waa ibnuljawsiye ma garatay farihii oo ka badiyey xadkii oo dhaafay id kharaj kitaabkiisu wuxuu ku bixiyey ma garatay limudlaqi dacfi xadiid kastoo maaragtay daciif ah oo daciifa ah unbuu ku daray marka canaa wuxuu u jeedaa ibnu salax abalfaraj ibnuljawsi ujeedaa oo waxaa dhahaya ilaa hadalka ciraaqa isagoo hadalka ibnu salaax ayuu nadminaya marka hadduu damiir waaxida ah, ma garato waa kii yidhi maaragtay haddii damiirka maaragtay uu u noqdo ma garatay lilwaaxid waman lahu mastuuru aw adlaqtu lafda shaykhi maa uriiduhu ila bna salaaxi mubhima ayuu yidhi wa akar hadduu yidhi faacilkii waa xadfinaya soomaanka damiirku liwaaxidina u noqonaya waa ibnu salaax wou badiyo dhaa ibnu salaax wuxuu yidhi waa uu badiyey aljaamicu fiihi ninkii axaadiista mawduucaadka kulmiyey id kharaja wou bixiyey axaadiidtiisii oo mawduuc kuma gaabsane limuطlaqi dacfi xadiis kastoo daciifaha u tilaabay oo kuma gaabsan axaadiistii mawduucaadka ahayd bal muطlaqu dacfi maan axaadiid xasana iyo saxiixooba ku daray oo culimmada markaas ay daba galeen oo xaafid ibnu xajar iyo maaragtay eh, suud iyo ay daba galeen oo axaadiida inta mawduucaadka ay meel ay kusoo koobeen intii kaleoo daciifa ama maaragtay oon mawduuc ama calaamo aan loo haynin daliil iyo wixii xasana iyo wixii saxiixana marka uu weliba suudi uu si khaasa uga saaray canaa wuxuu u jeedaa ninkaas abalfaraj oo waxaa la yidhaahdaa asaga iyo xaakimba mid walba waxbuu laasimsan mid walbaana xadkiisa waa ka baxay xaakim kitaabkiisaan usoo marnay waa jiray maaragtay yacni markuu axaadiidta meelahaas loo loo dananayo xaakimaa laga qaadanaya oo musanafin yukhas waa kii dhihi jiray maaragtay sida busti oo kale iyo maaragtay ibnu khusayma iyo xaakim calaa tasaahulin waa kiina sooyi tasaahul aa ku jiro sababtoo ah wuxuu yidhi axaadiista saxiixa ah oo muslim iyo bukhaari ay ka tageen oo shardigooda ku ansaxdaan warina iyo wax kaloo ansax markaasuu muxuu sameeyey intii kuma gaabsanina axaadiis daciifaada bal mawduucaada kitaabka uga darnay sababtan waxay uga timid kitaabka markuu dhammeeyey isagoon tahdiibin oon muraajacaynin ayuu badankiisa ilaa hulud camalku dhowaad ayuu muraajacay ama rubac intaas xoogaa waa roonka inta kalaa marka waxaa ka buuxa waxyaala qaladaad marka mawduuciis waa ka baxoo intuu dhahay mustadrag cala saxiix oo axaadiis daciif iyo mawduucaada u soo degay abulfaradina intuu mawduuc dhahay ou mawduucii kuma gaabsane xasan iyo saxiixou geli daciifuu ka buuxiyey markaasuu le haddana soo tallaabsado axaadiis saxiixa bal muslim xadiid ku yaala ayaa maaragtay kamid noqday axaadiisoo keenay marka labadoodaba waxaa la yidhaahdaa xadku ugu talagalay mid walba kuma uusa joogsana seeragoysay noqdeen marka waxay u baahayeen marka dad culumaa nin walba raacraacdo tasaahulka xaakimkana dadka ka celiya xadgudubka maaragtay ibnujawsina dad culumaa hushaandha laakiin labada waa laga shaqeeyeyo xaakimna dahbi baa tacliiqaad saaray culummaduna in badan ay saaraan khaasatan sheekh albaani waxaa arkaysaa isagoo maaragtay isdraagaya ama maaragtay maca dahabi xataa israakiiyo mararka qaarkood takhriijaadkiisa iyo culammada kale oo dhanba sida xaafid ibnxajri meelo badan iyo aad arkaysa nacam wa aktara aljaamicu kii kulmiyey axaadiidka mawduucaadka wa fiihi akar kii kulmiyey fiihi fi lmawduucaat kitaabka nin kulmiyey xadkou ka bixiyo fariyow ka badiy id kharaja wuxuu u tillaabsaday limutlaqi daciifi xadiiska daciifkaah bixintiisa ayuu u tillaabsaday canaa wuxuu ula jeedaa ninkaas uu tilmaamayo ibnu salax abalfaraja ula jeedaa wاlwaadicuuna lilxadiiثi adaruhum qowm lizuhdi nusibuu walwaadicuuna kuwa dejiyey lilxadiidi xadiidka kuwii dejiyey adrubu waa noocyaal badan weeye adaruhum kuwa ugu darbi ugu dhib badan qowmun qoom waayo kuwaasoo nusibuu loo nisbeeyey lizuhdin zuhdi iyo maaragtay alla ka cabsi loo nisbeeyey qad wadacuu way dejiyeen haa axaadiisi mowduucaadkaa xisbatan ajar gurubs iyo ilaahay darti faqubilat minhum waa laga aqbalay dadaa ka aqbalay niyasami darteed rukuunan lahum ayagay u xasilooyin waxay dad ahlu taqwaa oo waxay sheegayaan waa wax saxa wa nuqilad waana laga soo guuriyey markaasi dadkii ku dhex faaftay weliba dadka qofla saalixiinta oon ayagu naqdiga iyo waxyaalahaasa noqon ayuu ku dhex faaftay faqayada allaahu lahaa ilaahay wuxuu u qoondheeyey u qadaray nuqaadaha ay nuqaada alakhbaar ragga akhbaarta naqdiya ee kala sooca naqdiga waxaa weeye waa waxa inaad shaandhayso asalkood wuxuu ahaa dadka lacagaha kala yaqaano ee sarriflayaalka ee waagi hore dahab iyo fido iyo lacago fuluus la yidhaahdo bir ka samaysan samaysanay waxyaasaa jiri jira iyo jawaahirta iyo waa laysku qalda midaa intuu bir kuu soo dhaldhalaaliyo dahabkaa dhiga ama fidlo waxoogaa dahabkaaga dhiga ama birow fidlo kaaga dhigaya dadka marka ma kala yaqaan nimankan saraafiinta gacanta oo saa ugu dhigo qararac ka siiyaba waa uu soo saaraa dirhamka runta iyo midka bahrajka bahrajka waxay dhahan midka fayga bafaaliska ay dhahan oo suu kala saaraya haddana dadka lacagahan hadda ku takhasusay oo doolarka iyo waxyaalaha midka fayga oo foodgeliga iyo midka kale way garanayaan sababtoo a ah ku dhex jirkii iyo ayay malaka u yeesheen dadka nuqaadda xadiidkana xadiidka nabigay u hureen hamiin iyo dharaar iyo safar iyo meel walba way la noolaadeen duruqdiisay yaqaaneen hadalka nabiga iyo dooq u leeyihiin calayhi salaatu wassalaam markaasoo qofku wuu garan karaa waxa nabiga maaragtay u munaasaba iyo waxa kale wuu garan karaa iyo asaaniidda iyo duruuqda dhabayaalka dhan bay yaqaaneen soo maa nin abtiris yaqaano oo kale ama qabiilo abtiriskad yaqaano nasab beena laguma cabi karo dadka dhanoo kale yaqaana waa soo kala saar nimanba habarta iyo cidda ayeeyo iyo xag iyo xag nasaabiinta nimankan dee xadiidkiibu abtiriyaanba marka waxaasoo dhan dadka documentska yaqaana ayaga laftiisa loo qalda waa adagtaa marka maca dadkan ay taqwoy ku darsadeen haddana iyo nuur alloo sunnadii allay difaacaya marka cajiibay ahayd fabayinuu waxay caddeeyeen binaqdihim naqdigooda fasaadihaa axaadiiha fasaadkeeda oo mawduucaadka markaas axaadiidta runta ahaa ayay ka sooceen walidaalika waxaa jiray kuwo badan oo maaragtay zanaadiqo ah oo nabiga ku been abuurta calayhi salaatu wasalaam si ay shareecada u baabi'iyaan sidii maxamed bin saciid almasluub iyo marka mid iyadoo la dilaayo zindiiqa waxaa dilaayay ninkii la dhihi jiray haarun arashiid ayuu markuu dilaayo wuxuu yidhi okay aad bay dish laakiin kumanaan axaadiisa ayaan maaragtay aan ku firdhiyey oon ka buuxiyey oon xalaashana aan ku xarimaayo xaaraamtan aan ku xali maxaa ku samaynaysaa markaasu wuxuu ku yidhi ayna yaa anta anti ayna anta yaa caduwallaahi min min abi isxaaq alfazaari wa cabdullahi ibn mubaarak xaggeed ka aadaysaa yidhi ma iloodou yidhi inay joogaan abu isxaaq alfazaari ibraahim bin moxamed bin alxaaris ayaa la yidhaaha nin waxuu ahaa sunno difaaci iyo amru bilmacruuf iyo nahyi cani lmunkar iyo jihaad iyo fiqhi iyo xadiid iyo siiraba kulansaday nin cajaa'ib badanaa tarjamadiisa marka ninaa waxaa lagu yidhi fudayl binu ciyaadna nin cibaado badan oo ahaa waxaa la yidhi bal ka waran ale fudayl binu ciyaad iyo abu isxaaq alfazaari kitaab xataa siiraha cajiiba uu leeyaho alimaam shaafici u ammaanay markaasu waxay dheheen abnuisxaaq alfasaariyan door bidaynaa dheheen sababtoo ah alfudayl rajul linafsihi waayo cibaadadiisa asagaa iska leh laakiin ninkan waa rajul caamo ummaddoo anfacaya jihaadka iyo ribaadkuu tegaa dadkuu tarbiyaynaa amr bilmacruuf naacina sunnooyinkuu bara mubtadic hadduu arkana waa burinaya waa eriyaya marka nin cajaa'ib u ah xadiidana yaqaan cabdullah almubaarakna hadde waa ninka la yidhi ijtamacad fiihi khisaalu lkhayr ee fanni kastaba xadiidka waxuu ku ahaa fad fiqiga shicirka jihaadka maanta ma arkaysaa shicirka luuqada nin sakhi ah oo karan badan oo maaragtay mujaahida war wax owsan khayrow ku sifoobinba ninkaas waa yaraa sadaqada jihaadka musaaracada gaalada shafta suu uga gelin jiray markii nimanka mubaarasada markii loo soo saaro marka rag waxay ahaayeen aada u cajiib badan markaasuu raggaasaa joogoy yankhulaani maaragtay almawduuca naqlan sida buunshaha badarka looga bixiyo ee axaadiid axaadiidta mawduucaadka ay bannaanka u saaraya marka waa dadkaas oo kale walwaadicuun lixadiis adruu marka dhowr si qolow sheegay qolada ugu horraysa oo ugu daran waxa weeye waa dad zuhdi iyo suufinimo iyo khayr u nisba sheegto oo waxaynan dadkaan khayrkiis jeclaysiinayn axaadiis mawduucaada ay maaragtay ay dejinayaan elin dadkan qur-aanka iyo xadiidka iyo fadaa'ilkan ku jeclaysiinay waxayna deliishanayaan markii haddee sababtaba ah markii la yidhi qofka xadiidka mawduuca inuu wariyo uma bannaano xadiidkii nabigaa la deliisho nabiga calayhi salaatu wasalaam man rawaa canii xadiidan qofkii iga wariyo yaraa annahu kadib ow yadunnu annahu kadib inuu been yahaba arkaayo ama u malaynaayo fahuwa huwa axadu alkaadibeyn ama fahuwa axadu alkadaabiinna waa soo oran labada beenta sheegtay kii beentan dejiyey iyo kii kaloo sii faafiy oo la mid yahay waa haddaad xataa u malaynaysa mise aad ka cabsanaysa haddaa hubtid ka warran dadka dejinaaya marka marka waxaa la yidhi haddaad axaadiidta beenta haddaad jijisaaso axdiid ku maya waxay dhaheen laa nakdibu calayhi wainamaa inamaa nakdibu lahu nabiga ku been abuura mayno waa haddaad kadib caleyh waxaa inaad tira waa saaxir oo nabi maaha haddaad xadiis diintiisa u kaalmaynayso aada maaragtay aada sheegtid waxaa weeye maaragtay taas marka waxay dhaheen ma aha maara been ma laakiin way qaldan yihiin riwaayadda waxay soo dijaareen man kadaba calayhi mutacamidan liyudila annaas dadka inuu baadiyeeyo markaas waxay dhaheen annagu baadiyeyn uguma jeedno laakiin waxaa leeyahy laamtan horta xadiiska ma anficin riwaayadan liyudila annaas waa daciif ma ansix laakiin haddii ansaxdana waa laamtii laamulcaaqiba faltaqadahu aalu fircoon liyudila annaas sababtoo markaad xadiid mawduuca aad dejina walow fadaa'isha waxbaad ku baadiyeynaya sababtoo haddaad sunno iyo wax aad raqaa'ib oo fadli beena adiga aada sheegto min cindik nabigaad ku been abuurtay shareecada nabiga ku qalin waad ku been sababto waxaa ku filan inta nabiga ka ansaxday axaadiid iyo qur-aanka ee dadka ku filan been uma baahno diinta wixii daciifa ayaa maaragtay la tarwiijiya oo been lagu xoojiya laakiin diinta iyadaa xoog leh iyadaaba daahira nadiifa iyada in la wado kolley kuwa kalena waa badan yihiinoo axaadiida dejiya waxaa ka mid a ah kuwa khasaasiinta ah ma garata kuwo kaloo dowladaha maaragtay iyo madaxda ka agluflufto ninkii khayaad bin ibraahima waxau arkay nin madaxoo almahdi oo la yidhaahdo oo ina mansuur oo ku ciyaaraya maaragtay shimbiraha iyo waxaasoo jeclaa inay u dulduraan meelaha gurigiis oo ku haysto waa u soo galay xadiidaa jira uu nabigu yihi alayh salatu laa sabaqa ilaa fii naslin oo khufin oo xaafid wax lagu beretamo ma jiro oo macnaha lagu kala beratamo oo wax la isaga qaato ilaa fallaar kabdhood maaha toogasho iyo wixii lamida shabaax waxaydaan cabadaha lagu shabaaxa amase fardo wax qoob leh ama geel markaas wuxuu ku daray ow janaaxa uu ku daray ninkaanu ku raaligelinay markaasoo uu yidhi halayga bixiyo ninkaan qayrbeelaha ma garada bahashin waa gowrac markiisu wuxuu yidhi ashhadu anna qafaaka qafaa kaadib luquntaada iyo qoortaada sii socodkaaga beenaale inaad taha waa marka waxaa la yidhi inuu xamaamka gowraco ma ahayn asaga inuu gowracay ahaado geerida oo ursiiyo kalmfrood maarata an yurihi alximaam geerida inuu dhansiiyo sababta ah nabigu ku been abuurta calayhi isalaatu wasalaam marka aqraabtaasoo kale leeyihiin ma garan walwaadicuuna kuwa dejiya lilxadiidi adrubu waaye adaruhum waxaa ugu dar badan qoomu qoom lizuhdin zuhdi lnusibi loo nisbeeyey qad wadacuuhaa waxay dejiyeen xisbatan ajar gurubsay dejiyeen ay u dejiyeen axaadiidtii qad wadacuuhaa axaadiidtii beentaan way dejiyeen xisbatan ajar gurubs faqubilad waa la aqbalay minhum xaggooda rukuunan lahum iyadoo loo xasilayo lagu kalsoon yahay wa nuqilad waana la guuriyo dadkaa lagu dhex faafiyo waxle dad wadaadaa khayr culummadan waxay dhihi jireen sida cabdiraxmaan nahdi iyo yaxya ibnu saciid alqadaani iyo maa naraa ma garatay aلصaalixiina ma garatay akdaba minhum fi lxadiid xadiidka waxay uga been badin dadka saalixiintaa ma arkay sababtoo xadiid kastoo la sheego kan waa daciif iyo waa mawduuc midna ma lahan kafle iska qabaan wixii la sheega waa run dadka wax kastoo iska rumaysta waa xadiidkiina balaaya mid shiciya xagga u tarwiijinaayo mid oo zanaadiqada iyo mutacasibiinta axaadiidta way deji jireen waxaa kaloo ka mid a fuqahada ahlura'yiga oo kale xadiidkii dejinayo oo waxay leeyihiin hadday mas'alo qiyaas saxiixa ku sugnaatay waxaa ku banaan intaad xadiid beena inaad u abuuro sida gaarta ahlura'yi hadalkaasna qurdubi maa saaxibu maaragtay eh, mufhimo saxiib muslimka sarxe ayaa sheegay markaasaa waxaad arkaysaa oo yidhi kutubtahooda ahlura'yiga mankaan axnaafta iyo axaadiid aad arkayso rakiika inay mawduuc taho axaadiidta nabiga aan u ekayno dadka fataawigooda iyo fuqahada warkooda u eg sababto waxay dhahdeen haddii arrintu qiyaas ku tusinayso xadiidaa u samayn karta marka waxa la iska qooshanaya adiga mubtadacada iska badhaaf mas'alay rabaan inay ka hadlaan isla markii xadiid loo maamooreenay raggaas oo kale raggaas zanaadiqada waxaa ka mida nin la yidhaahdo maxamed binu saciid almasluub iyo alxaaris binu saciid alkadaab almutanabi iyo muqiirata binu saciid oo isaguna mutanabbi ahayo sandaqadiisa dab loogu gubay iyo waxyaalahaas ayaa maarata ka mid ahaa nacam marka waxay samayn jireen balaayo iyo beentaasi dhex geli jireen dadkaas oo tarkiibka iyo tarhiibka ku dejiyaa ka mida naxwa abaa cismata ninka abuu cisma la yidhaahdo nuuxaa la yidhaahda ma garan ninka abuu cisma oo nuuxaljaamic ayaa loo yaqaano muxuu kulmiyey waxaa la yidhaahdaa nin cilmi badanoo ah qaadiyo ahaa ma garata fiqiga waa yaqaanay wuxuu kaloo yaqaanay maqaasida iyo siirada qur'aanka waa uu yaqaanay iyo culuum badan oo adduunyada marka nuux ibna abi maryam aa la dhihi jiray nuux aljaamic soorka uu cilmi badna laakiin waxay dhaheen maaragtay raggii nuqaada ahaa abu xaatim iyo rag ka iyo ibnu xibbaan iyo rag ka waxay ku yidhaahdeen nuqaadii ka mida jamca kulla shayin ila sidqa wax kastoo cilmigaa u kelmiye laakiin run ma ahan dadka axaadiista mawduucaha dejinaya dad ebero qaarkood inay ahaayeen qaaraa bal dad sunnada jeclaa ahaa ma garan in xataa culummadu ay magacagaara jiro oo sunnada ku fiicnaa oo maanta ma arkaysaa bidcada aada u radin jiray maca daalika axaadiid maanta ma arkaysaa beena ayay maaragtay ay dejinayaan marka oo dadkaas oo kale naxو abi cisbata weeye nuux ibna abi maryam idra ra'al waraa dadkii markuu arkay zacman waa soo asagu sheeganaya na-ow inay ka fogaadeen can اlqur'aani qur'aanka markaan akrinayno beyt qur'aani aan leenahay oo beytku waa qiraa'ada ibnu kaiir oo kale qur'aan in la yidhahdo waana luqada imaam shaafici iyo luqadiisa iyo qiraa'adiisaba waa tahay oo kutubtiisa qur-aan qur-aan ayaa ku taala faftaraa lahum wuxuu u abuurtay xadiidan xadiid oo fii fadaa'ili suwari ku saabsan u abuurto youna ku abaartay can ibni cabbaas iyo can cikrimata can ibni cabbaas fabisa waxaa xun mabtakara wuxuu maarata ibtikaarto oo la yimido oo maarata balaayada oo soo saaray ayaa maanta ma arkaysaa xun hmm marka miaal waa abucismaha ninka la yidhaaha nuux ibnu abi maryam aa nin cilmi badan oo qaadiyo ahaa laakiin cilmigiisii waxaa ku cayaaray been marka la yidhaha xadiidkan xageed ka keentay suurad suurad kastaba oo fadli ku sheegaayo intee ka keentaa la oo cikrima can cabaas ka warina dadkii asxaabtii cikrima wax warinaa lama arkeen wuxuu yidhi ra'aytu nnaas ishtaqaluu bimaqaazi ibn isxaaq wa fiqi abi xaniifa mid ah, fiqi ibnu abi xaniifa ka daba orda iyo mid siiradii maaragtay ibnu isxaaq ee ka daba orda ibnu isxaaqna siiradu balaaya kuwa ah isagaa marjaca ma garan markaasaan qur-aankii marka ku jeesteeno xadiidkaanaan usoo beenan war xadiidka waxaa fadaa'il axaadiis saxiixa ka buuxda qur-aanka fadligiisa iyo qur-aanka laftiisa qur-aanka fadligiisa intuu tilmaamayo dadku in lagu baraarujiya unbaa ku filan maahan inaad nabiga been aada ka sheegto taasi marka waa balaayo marka kuwaasoo kale a buuxo oo aad iyo aada maanta u badan wa naxwu abi cismatin waayo id ra-al waraaso wara dadkiiba u arkay zacma waa soo isagu sheeganaya annaga warkiisa uma rumaysanayno na-ow inay ka fogaadeen cani lqur'aani qur'aankii faftaraa wuxuu u abuurtay ou been u abuurtay lahum iyaga xadiidan oo ku saabsan fi fadlaa'i suwar suurooyinka fadliga suurad walba faataxaantuu ka sala birabinaas uu ku geeyey maca anna fadaa'ilka suuradaha oo khaaska ku soo arora saxiixka waa yari ali cimraan iyo albaqara iyo alkaafi iyo maaragtay suurado adiga qulhuwallo iyo qulaayo alkaafiruun suurado adiga maxduuda waa maaragtay la yaqaano markaasuu qur'aankii dhammaa min awal ilaa aakhir oo xadiid ayuu maaragtay uu ku camimo faftara lahum xadiidan fabisa waxaa xumaaday mabtakara wuxuu ibtikaartay uu la yimid ilaa wax cusub uu la yimid wogta kadal xadiidu baa lamida oo can ubayin ubayi laga wariyey ictiraafa wuxuu ictiraaftay raawiyihii midka wariyey ee xadiidkaas uu ku soo biyo bilwadci xadiidkan inuu dejiyey wabiisa maqtaraf waxuu abuurtay iyo beenta uu gurubsada baasay xadiidkan waxa weeye ubey bnu kacab ay ka wariyeen ma garata ubey bnu kacab haddii ay ka wariyeen nin la yidhaahdo almu'amal binu ismaaciil shiikaasaa xadiidkii dabagalay markuu maqlay ninuu ka maqlay waxau dhaha niga xadiidkan yaa kuu sheegay wuxuu dhaha nin daa-in joogaa ii sheegay magaciisa uu sheegay waa u tegey xadiidka mar haa yaa kuu sheegay nin waasid joog waasi waa dhulkan iyaguna maarata ciraaq agahiisa waa waasidkii ninkii u tegey yaa kuu sheegay nin basra joog basradiiyuu tegey war yaa kuu sheegay nin cabaadaan joog cabaadaan waa dhinaca iiraan ee hadda ku taalla waagii haddaad maqli jirtana dee raggii joogay siddeetankii markii ay ciraaq iiraan ku soo duushay dhulkay ka qabsatay ka mid ahayd iiraan ee ciraaqay ka qabsatay cabaadaan dagaal xun aa ka socday siddeetankii meelahaas markaasaana magaceeda igu hor laakiin adoo magaalo la yaqaano magaaladii markaan imid aan ninkii aan u ogala isagoo qolo mutasawifaaho meel ay wada fadhiyaan oo imid waxaan xadiidkan yaa kuu sheegay qofna ima sheegina dadkiiyo qur-aankii nacaa arkow dhahayo saasaan markaan u been abuurtay saasaan xadiidka usoo been abuurtay marka balaayadaasaa jirta kadaa waxaa la mid dhahay alxadiidu xadiidkii ma garatay can ubayin ka ahaaday xadiidkaas sidoo kale sida oo xadiidkaas oo isagana eh, abu abu cisma nuux ibnu abi maryan oo ibnu cabaas oo ku been abuurtuu la mid yahay alladii yani kada alxadiid alladii eh, ruwiya can ubayi ubay maaragtay laga warinaayo waa saa la midaho asagoona lagu been aboorto ictarafa xaysu ictarafa markuu ictiraafay raawihii kan warinayay oo macnaa waa kii ugu dembeeyey cabaadaan joogoo sanadka uu ku soo gunaanadmay bilwadci xadiiskan inuu mawduuc yaho qirtay oo isagu uu dejiyey oona meel dambe loo sii raaca aysa lahayn hadda culimmadu juhdigaasay ku bixin jireen inay soo hubsaan xadiidka meeqa safarow gale waa magaalo intaas kala fog qarashkiisa wixiisa asaga qabo dowladda kusoo dallacaayo ma laha intaas ilaahay dartiisa u yeela wabi'sa maqtaraf waxuu gurubsaa baable dadna zimankan waxaa nolosha dadaa waxay ka damcanayaan khudbo jumca inuu u khudbeeyo ase waxay leeyihiin lacagaadi kusoo dalacayn oo in lacagsi <laughs> wallaahi bilah waa la isha dad horobadaasay jooga nin oo maaragtay dadka una khudbeeya waxaa laga dalbanaa maaragtay kaale khudbana oo muxaadaro wuxuu leeyahy maaragtay qarash baa in la ii dala intaasaan idinkusoo jaarji garanaynaa qarashka idindala dadka ay culammadan isku mid ah hadda ilaahan ka maagala subxaana watacala diinta waxa loo soo maray si loogu dheela bal fiir qof dhahay kaale kan mid muxaadara noo jeedi ama khudba noo jeedi sidii maaragtay brofesor jaamacad lactor looga dalbado <laughs> ingiliis ama dibi dhigaayo dhahay lacagaad ku jaarji garaynaa <laughs> wax lala yaabay ilaahan ka maagala subxaana wa tacaala iyo culimmada si usoo mareen ninka intaa uu soconayo qol wax ku jaarjigarayna ah lama arkee inuu lug ku socdo oo isaga zaadkiisa oo wato baahan yahay ayaa dhici karta nacam markaas wuxuu yidhi shiikhu kullu man qof kastoo owdacahu dhex dhigay kitaabahu kitaabkiisa kutub tafsiirka kal waaxidiya oo kale mukhdi uun ku gefsay waayo sawaabahu sawaabtiisa marka axaadiistaas oo wada mowduuc inay tahay la ogyahay culamaaء اlxadiid rag badan oo tafaasiir qoray ee ninka la yidhaahdo imaam waaxidi uu ka mid yaho saddex kitaab uu leeyahay wajiiz iyo wasiid iyo basiid wax saas oo kale uu leeyahy oo wada tafsiir ah axaadiidtaasoo suurad kastaba oo maanta dhex dhigay waxaa kaloo lamida abu isxaaq athacaalib ninka la yidhaha sana tafsiir asna waa dhex dhigo kuwaan weliba sanadkay sheegan waxaa ka daray abulqaasim zamakshari kitaabkiisa alkashaaf la yidhaahdo asagu siiqatuljasmi uu ku wariyey sanadkiina kuma warin sidaa xadiid ba la hubo ayuu ku wariyey ma garan waana arkaynaaho baabka noo soo socda in xadiidka haddaada sanadka sheegayna oo daciif uu yahay bal iskaba dhaafa inuu mawduuc yahee inaa siiqatu siiqatuljasmi inaad ku wariso inay xaaraam irta oo noo imaan doonto isagu muxuu isku dara xadiidkii mawduuca u keenay sanadkiiuu ka xadfay weliba siiqatu siiqatuljasmi ayuu maarata uu ku wareeysay makhshar marka wuxuu yidhi waa qofka gabsanya laakiin maxaa dhacday culum badanoo adduunka kitaabka ugu axaadiis daciifkii mawduuca badan waa kitaabka hazaali axyaa culumudiin la yidhaah oo hazaali haddina xadiidka aan aada ugu fiicnayn oo ahaay siisa kale isaga xigmad badan markaasoo waxaanu axaadiid oo mawduucdii waxaanba asal meel asaaniidba aan lahayn oo ka buuxo laakiin culimmadu waa istaageenoo axaadiidtaasoo dhan way takhriijiyeen hadda axaadiidta axyaa waxaa takhriijiyey ninka la yihahdo sheikhan laftiisa ciraaq almuqni fii xamli asfaar kitaab la yidhaahdo oo muhiimo ku takhriijiyey eh, abulqaasim izabakshar isagana waa la takhriijiyey xaafid ibnu xajaraa kamida iyo culummo kale takhriijiyey wahaakada markaasu culummadu maxay u takhriijinayaan axaadiidta inaan lagu kadsoono laakiin waagii hore dadka culummadaa yaqaano dadkaan caamadan waxaan qisaskan iyo mawduucaadkan ayaa isaga dhex faafsanaa haddaba meelo badan iska maanta dadkan hadda iska ahlu bidcada iyagu aan naqdiba aqbalaynino haddaad xadiid aad la nabiga hadalka nabigaad laciifino uu ku leeyahay ee qisa soo dhaafaa jirta markii laga sheekeynayey ibnuljawsi kitaabkiisa aan nin ayaa xadii ibnu ciraaqiya xadiis takhrijiyo wuxuu yidhi xadiidkan waa daciif ama waa mawduuc taa mawduuca nin ordaho cajamaha u yimid wuxuu yidhi xadiidkan waa mawduuc aad leedahay kitaab oo kutubta axaadiidka ka miduu ku yaalaa oo sunada maxaa u mawduuc u dheh waa kitaabka ibnujawsi waa lagu qasla waxaa la yidhi maba taqaanin axaadiidka mawduucaadka xataa meeshii lagu jamciyey fadacadu annahu laa yacrifu mawduuca eh, mawdica almawduucaat mawduucaba booskiisa meesha lagu arooriyey maba yaqaano kitaab sunna kusoo arorley kitaabkaanba waxaa loogu talagalay ma garata inuu axaadiista mawduucaadka lagu aruuyo laakiin saas ay tahay kutubaha ahlubidcada gaar ahaan shiicada ee iyagu saxiix ka dhigtaan oo saxiixu saxiixulkaafi iyo ilkulayni ay leeyihiin axaadiidka ku taalla iyo axaadiiska daciifaadka iyo mawduucaadka ibnujoysa oo ku dhigay wax badan waxaa maanta ma arkaysaa qorxoon axaadiiska mawduucaadka ibnujoysa oo kitaabka ku arooriyay waxooda dhan waa kadib calaa kadib xataa caqliga aan maaragtay aan gelin waana dadka ugu beenba badanba sida imaamu shaafici oo sheegay raafidladu waxaa weeye akdabu lfiraq waayo dadka ugu been badan waayo xagga xadiidka oo firaqda kale qaar ahlu bidacaahoo laakiin ahlu sidqiyaa laga heli jiray sida khawaarijta iyo qaar ka mida ee khawaarijtii hore qaar ka mida iyo nacam haye wuxuu yidhi wakullu man awdaca qof awdacahu qofkii dhex dhiga kitaabow kitaabkiisa oo tafsiir ama maanta ma arkaysaa wax kalaaba isagoo fadaal usoo qodanayo kal waaxidiyi waa waaxidi oo kale iyo zamakhshar iyo hacaalibi oo acaali abuisxaaq hacaalib eh, waaye muqdi un ku gefay waaye sawaabahu sawaabtiisa maanta ma arkaysaa ku gefay nacam ah. ah. aclabi waaye ah, acaalibi acaalibi malaa midka luqadala waay أبو إسحاق الثعلبي نعم أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري أفر بqل iyo تoddobiyo labaaتankuu dhintay زمqشر waa محamuud بن عمر بن أحمد الخوارزمي الحنفي المعتزلي النحو اللغوي المفسر شaن بqل iyo waxuu dhintay sddon iyo sideed waaxidina أبوالxaسن علي بن أحمد الwاaxidi النaysaburi isagu waxuu dhintay afar boqol iyo lixdan iyo sideed oo dhintay raximahullah jamiic haye wajawaza alwadca cala atargiibi qowmu bnu karaamin wafi tarhiibi wajawaza waxaa baneeyaba oo banaystaba alwadca xadiidka in la dejiyo been ah oo nabiga lagu dul dejiyo cala targiibi ay calaa wajhi targiibi iyadoo dadka khayrka iyo falaa'isha la jeclaysiinaayo qoomnu karaamin maxamdu karaam ninka la yidhaahdo qoomkiisa iyo wa fi tarhiibi cabsiinta dadka macaasida laga eriyaayo oo qofkii dembigaa sameeyey waxaasuu naar uu leeyahay waxaasoo cuquubaada uu leeyahaba in xadiid beena aada deji kartidoo daacada iyo salaada iyo aadad ku jeclaysiinaysid macaasida zinada iyo tuugada iyo khiyaanadana aada uga eriyaysid waaba bannaantay yidhaahdeenoo naxnu nakdibu lahu ay dhaha nabiga u been sheegay nacuudu billah ninkaasna wuxuu ahaa nin aad iyo aada u qayr daran buu ahaa maxamed bnu karaam marka zaahidoo iska dhigin jiro laakiin sida ibnu xabaan oo yidhi wuxuu yidhi laakinahu khudila ilaahay waa duleeyey xataa iltaqada min almadaahibi arda'aha ilaa ou madaahibta midda ugu liita waa ninka dhahay munaafiq waa mu'min munaafiqun waa mumin iyo madhabtiisa ka mida ah baab limaan wa min alaxaadiidi owhaaha axaadiidtana midda ugu daciifanoo beenta uu diin ka dhigto weliba waxuu la saaxiibay nin la yidhahdo axmed bin cabdillaah aljuwaybaari nin la yihahdo inkaar qaba ah oo wadaaca axaadiidta dejiya ninkaasoo la saaxiibay markaasuu madhabkiisa ou axaadiis u dejin jiray calaa wifqa madhabi ninkaasna wuxuu ah nin beenta aan ka xishoonin waa noo imaan doontaa qaraa-inta xadiid mawduuca laga lagu lagu lagu lagu lagu garto ee nooga imaan doontaa dhowr beyd ka kabacdii waxaa dhacday isagoo meel jooga culummaa waxaa laga murmay xasanulbasri abi hurayre wax ma ka wariyo toos bas kama wari markaasuu salad intuu tixo u dhahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sabica alxasanu min abi hurayra <laughs> waxaasoo kale inay kadaab u been uu yahay marka juwaybaara la dhihi jiro waxbaa nin oo axaadiista mawduucaadka iyo beenta nin macruufkau ahaa inkaar qabaaba ah walciyaadu naam wajawaza alwadca waxaa baneeyey calaa targiibi qoom ibnu karaamin maxamed ibnu karaam ninka la ee duloobay ee mabda ugu liito munaafiq inuu iimaan yahana diin ka dhigto iyo caqiido mu'min yahay axaadiidtana kuwa ugu liito beentaana diinka dhigtay wa fi tarhiibi ay maaragtay xagga cabsigelinta demgunuubta la iska cabsigeliyana in axaadiid beena nabiga lagu dejiyo ayuu banneeyey halkaan marka wuxuu nooga sheegayaa wاlwaadicuuna bacduhm sanacaa min cindi nafsihi wabacdu wadacaa kalaama bacdi اlxukamaa fi اlmusnadi waminhu nawcu wadcuhu lam yuqsadi oo halkan wuxuu noogu sheegayaa hadalkan ay dejinayaan qaabka uu ka kooban yahay ninkan hadalka uu ku dejinaayo nabiga uu ku been abuuranayo qaabka uu ka kooban yahay qaabka uu kooban yahay waxaa waaye qaar hadal beena intay aliftaan leeyahay nabigaay qaalna hadal maalan wanaagsan oo nin dabiibah oo kale uu yidhi maaragtay nin dabiibah ama nin xaakim oo xikmad badan ama saxaabadii ama culammadii taabiciintii intuu soo qaato ayuu maanta ma arkaysaa nabiga oo u tiirinaya ma gara nabiga oo u tiirinaya ma gara marka waa labadaas wuxuu yidhi waalwaadicuuna lilxadiidi kuwa maanta ma arkaysaa xadiid ka dejiyey bacduhum wow qaarkood qaad sanacaa wow sanceeyey ma garatay ay kalaaman min cindi nafsihi ayuu sameeyo wa nasabahu ila rasuul qad sanacaa wuu sameeyey hadal oo min cindi nafsihi naftiisa hadal oo asagu uu yiri oo sidii yihantow sanadka kaxow dhahay sabical maanta ma arkaysaa alxasanu min abi hurayra iyo kiyaad bin ibraahim ooy ku daray xadiidkii asalka wuxuu ku daray ow janaaxan janaaxanta isagaa iskale mar xadiidkii uu ku kordhiyey oo ku labay xadiidkii soo maaha waa hadal agtiisa ayuu nebigu ku deljiyey wa bacdun qaarkoodna wadacaa way dejiyeenoo kalaama bacdi alxukamaa bacdi oo xukumada qaarkooda ka mida eh, ayay filmusnadi xadiidka musnadkaa ay dhex dhigoonoo intay sanad u sameeyeen ay rasuulka ay u gudbinaayeen marka hadaal nin xakiima wey waxaa ka mid ay yidhaahdaan hadal nin la yidhaahdo nin dhakhtar ahaa oo la dhihi jiray ma garatay mhm. alxaaris binu kalida nin la dhihi jiray ee maanta ma arkaysa dhaktar ahaa wakhtiga nabiga uu soo gaaray inuu rumeeyey in kale islaanimadiisa lama yaqaano laakiin kolley sacdun waqaas markuu jiranaa inuu yidhi bal ha ku daaweeyo taas waa la sheegay ninkaasaa wuxuu dhihi jiray oo dhakhtarka ahaa almaciidatu beytu dawaa da caloosha waa guriga maanta ma arkaysa cudur walximyatu waalximyatu da qofku inuu is-ilaaliyo marka hore waxyaalaha dhibaa iska ilaalisid waa daawada madaxeed waa hadal sax dhakhtarnimaa oo caloosha waxyaalaha dhibaayo in laga ilaaliyo cuntada badanoo isaga dabageynaayo waa saxow oo cudurka iyadoo ka yimaada badanka qofku inuu is-ilaaliyo iyo markuu cudur ku dhac inuusa is-ilaalintaa fiican waxyaalaha marka hore dhibaato kuu geysana inaad iska joogto laakiin hadda xadiid maahane waa nin maanta ma arkaysaa dhaktar hadalkiisa xadiid kaley keeneenoo nin la yidhahdo maalik binu dinaar ay leeyahay xubu dunyaa ra'su kulli khadii'a oo kale waa hadal nin maalik binu dinaar iyo raggaasa ah, maaragtay loo nisbeeya markaas waxay ka dhigeen wax maanta ma arkaysaa nabigu ou yidhi calayhi salaatu salaam ama bacd alisraa'iiliyaad ama dad xukmada ama hadal ibnu cabaas uu leeyahay ama cumar maaragtay uu leeyahay oo arkaysa mararka qaarkood hadal in la khilaafaya hadalka marfuuca mase waa mawquuf ma gara marna qaaraa dejina oo wadci ka dhigaayo marna waxaa weeye ismoodsiisay ku imaanee taas oo dadaa yacni ismoodsiis ayay maanta ma arkaysa ku imaanay marna waxaa inay u qastaan wadcigiisa dadna markaas way dhici kartaa walwaadicuuna bacduhum walwaadicuuna kuwa axadiid dejiyey bacduhum qad sanaca wuu sanceeyey ay kalaaman min cindi nafsihi uu sameeyey min cindi nafsihi iyo wuxuu ka sameeyey kalaam oo nabiga u tiiriyey wa bacduna wadacaa way dejiyeen kalaama bacd alxukamaa fi lxadiid fi lxadiidi muslim xadiid sanad lehay ka dhigoona sanad intay u tiiriyeen qaar rasuullah sal allahu alayh wasalam intay yidhaahdeen ay dhaheen almacidatu rasu daa eh, rasu eh, addaa walximyatu ra'su dawaa ay dhah uu tiiriyeen nabigana iskama lehee xaaris binu kelidata nin yidhahdo dhaktar ahaa ayaa marka warkii iskale haye waminhu nawcun wadcuhu waminhu min almawduuci waxaa ka mida nawcu nooca wadcuhu in la dejiyo been laga dhigo lam yuqsad aan loo qastin laakiin si isaga timid naxwu xadiida haabitin oo kale weeye haabit bin muusa azaa'id xadiidka uu leeyaho oo wuxuu wariyey ninka la yidhaahdo shariik bin cabdillaahi alqaadi wuxuu ka wariyey man kahura salaatuhu salaadiisa qofkay badato bileyli xasuna wejhu fi nahaar xadiisaas oo kalea hadal saas oo kalea ou shariik bin cabdillaahi uu leeyahay ayuu xadiid ka dhigay alxadiida xadiidka wahlatun waa halmaan iyo kaflo oo sarad maanta gudubtay qisa leeda xadiidka nin la yidhaahdo shariik bin cabdillaahi alqaadi oo xadiid sanadka xadaana alacmash xadaana abu sufyaan can jaabir wadahay sanadkii markaa waxau ku dhacay yacqidu shaydaanu calaa kaafiyati ra'si axadikum xadiidku inuu shaydaanku maarata minka qofn u gunguntahay ou leeyahay calayka noomu dawiil ee qofka haddii uu soo kaco oo uu ilaahay xuso ay gunteen ka furmaysay weysada gunta ay ka furmaysay hadday sad ou tukadana guntidiis ay furmaysa markaa fa asbaxa nashiidan maaragtay dayiba nafs haddii kalena ay salaadii ay ka tagto weysaysana asbaxa maaragtay khabiitan asbaxa khabiitan kaslaanan maaragtay khabiita nafs xadiidkii saas ahaa sanadkii markii uu soo taxay can jaabir qaal rasuul lah sl markii uu maraayey ayaa ninkan haabit binu muusa azaahid ayaa usoo galay shariif weji nin cibaado badanoo ah wejigiisa markuu saa u fiiro waxu arka wejigiisaoo khayr oo ka nuuraayo markaasuu wuxuu yidhi xadiidkiina ma gaarin asalka ah man kaurad salaatuhu bileyli xasuna wejhu binahaar ninkii waa iska dhaqaaqay muxuu mooday sanadkan inuu maanta ma arkaysaa xadiid oo saxa uu yahay oo oo sanadkan can shariik an acmash can abi sufyaan abi sufyaan kaas waxu male inuu yahay abu sufyaan ibnu jariir ibn cabdillaahi albajali inuu yahay can jaabir ibn cabdillaahi qaala rasuulullahi sal alla alيh wasalam saas camaloo ka dhigay man kahura salaatu fi leyli xasana wejhu fi nahaar xadiid la yaqaano maaha markii sanadkaas loo sameeyey niman waxaa suraaqulxadiid la yidhaahdo oo waxay sameeyaan xadiis daciifa iyo balaaye intay gurubsadaan ay maalik can naafic can ibni cumar ay dhahayeen acmash can calqabata can ibni mascuud ay ku leeyihiin maaragta asaaniidda Eh, maaragtay cabdirasaaq canha munabi qaras axaadiisa ragga asaaniiddoodu ay haddee xulka ay tahay burburqayso ay dusha ka saareen laakiin waa la yaqaan suraaqulxadiidaa la yidhahdaa xadiidkii marka markaanoo kale dad badanoo ku tarwiijina waxaa la yidhahdo ninkaan xadiid balaayo balaayaa uu keena maaragta la yidhaahdo oo weliba hadda sanad khatara u keeno kuwaasaa carribi faafiyey laakiin marka xadiidkii waa laga daba tegey saas oo kale marka inna xadii marka idraajkana waa lagu daraaho nooc mudrajuu ka yahayo iyadoo xadiidkii la wado hadalkan yimid soo maaha marka nooc min idraajana waa yahay nooca wadci oo laakiin aan maqsuud ahayn oo hadalkan la yidhi oo qofku u melay inuu xadiid rasuul yal marka labada baaba waa lagu sheegaa bal xaafi ibnu xajar wuxuu leey idraajka in lagu sheego aan soo dhaafnay ayuu alyaq u yahay mawduucan waa la dhihi karaa wadcigiisa looma qastine hadal uun la yidhi iyo sanadkii wixii iswaafaqay alaabtiibaa marka uu u qaatay ninkaana dee niyarsamou xadiidku sheegay suraaqulxadiida ah heshay markaasi mashaariq iyo maqaaribay ka tuureen ee jahaabidadii baa ka daba timid oo marka de dhulkaa lalagamo waxaa layidhi xadiidkan sanadkan misma lahane sanadku waa yacqidu shaydaanu calaa qaafiyati ra'si axadikum alaaan xadiisku saasoo hayaa wa minhu waxaa ka mida noocu noocoo wadcuhu lam yuqsadi aan loo qasdin naxwu xadiidi haabitin oo kale man kahura salaatuhu alxadiid ay akmil alxadiida ka mida wuxuu ahaa man kahura salaatuhu fi leyli magara xasuna wajhu fi nahaari u ahaa wahlatun waa hilmaan oo sarad gudubtay wuxuu is yidhaa xadiidkan waa hadalkan waa shariik alqaadi xadiid uu warinayo sanadkan uu ku warinayo xadiidkii oo sheegol xadaanii maaragtay shariik bin cabdillah alqaadli xadaana qaala xadaana alacmash qaala xadaana abu sufyaan ibnu jariir bn cabdillahi albajali can jaabir bn cabdillah a ah, man kahura salaata waa lala boodama marka dadkii kaley marka u goybta laakiin hadda raggiyaa ka daba tegay marka nuqaadii lasoo sheegayo waxaa weeye jilbaha dhulka ugu dhufteen marka nacam haye wahlatun waa hilmaan qaflo oo sarad saa u socotoo dheelmatay oo laakiin waa lasoo qabta waa lagala daba tegay haddaba haddana wuxuu gelayaa xadiidkan mawduuc inuu yahay maxaa lagu gara karaa ma garata wayucrafu lwadcu wadciga waxaa lagu garan karaa biliqraari qofkii inuu qirto oo yidhahdo xadiidkan beenaan ka sheegay anaa been abuurta iyo wamaa nuzila mansilatuhu mansilatahu wixii booskiisa la dejiyo iqraarka waxaa weeye marka la isdacweynayo waxaa jirta bayinada ama maaragtay waxa u weyn waa iqraarka wadnaha uu soo dacweeye qof wuxuu yidhi hebel boqolow iga qabaa warba ka qabta haa waa ka qabaa khalaas waa dhammaanta bayino looma baa marka hadduu xadiidka wadcigii sii qirta khalaas inaan amaaraad kale aan raadino ma u baahno isagaa marka lagu filan inuu been loo ooya nacam hay waxaa kaloo lamida wixii iqraarka u dhow oo waa maxay waa qariino tusinaysa inuu ninkaani u beenlow waxaa ka mid a xadda xadiidkii ninkii juwaybaari hadda intuu sanadkiisa oo wado yidhi samica alxasan min abi hurayra ayuu xadiidkii khayaad bin ibraahim oo kale ow janaaxun oo ku daray iyo midkii yidha cunugiisa ooyaayay intuu u yimid wallaahi la uqsiyannahum ou dhahay macallimiinta maanta waa ka yaabsanaya qaala rasuullah sirad baa soo dhahay shiraaruku mucallimuu subyaana ma garata carruurtan kuwa waxbara waa marka waxaa koo lagu garan karaa ay yidhaahdeen culummadu maalan ninaa waxaa la leeyahay xadiid oo waxuu warinaa wax kaloo warina aan la arkin yaa kuu sheegaa laleeyahay ninkaas xaggeed ku warisay madiino goormaad soo gashay maaligooba xadiidkiisama soo galay Eh, waxaan soo galay boqol iyo sagaashankii walsaas baa soo gasho madiinaha ka hor madiino ka hor buu ku artay markaas ka hor may maalig may beenaa taalay maalig wuxuu dhintay boqol iyo toddobaatan iyo sagaal kow iyo toban sano ka hor uu dhintay markaas sheeganaysa wax ardadii maaligoo xadiidkaas warinaayana lama arko marka inaad beenaalo tahay yudlac mawdaca aliqraar ayaa la dejinay taas waa lagu gara karaa culimmada waa wayucraf birakati xadiidkii oo rakiiga macnihiisu qaab ma leh lafdigiisu qaab ma leh waa axaadiid maanta ma arkaysaa qur'aanka iyo diinta maqaasidooda oo dhan ka hor imaanay wax kaloo fuqaadaho wariyey lama arko marka kaasoo kalena waa lagu garan karaa sababta waxay dhihi jireen culummadii xadiidka nuur ayuu leeyahay kadow-i nahaar oo lagu garan karo xadiiska saxiixa xadiidka mawduucana dulma ka dulmati leyla ayuu leeyay mugdi oo kale ma garan ee lagu garan karo marka waxyaalahaasoo badan oo calaamaha fara badan ayay maanta ma u sheegaano oo xadiidka maarata lagu garan karo waxaa ka mid a ah dhahaan xadiidka waxyaa lagu garan karo maaragtay waxaa ka mid ah dhahaan in uu aada uga hor imaanayo caqliga iyo nusuusta mutawaatirkaa qur-aanka iyo axaadiidta inuu ka hor imaanayo wej towfiiqna aan la arkin wax kaloo warinayo aan la arkin axaadiidta marka waxyaalahaasa lagu garan karaa wayucrafu lwadcu waxaa lagu garan karaa biliqraari qofka haddooba qarto khalaas uma baahno iyo wamaa nuzila mansilata wixii booskiisa la dejiyo sidai aan sheegayno nin hadda beenu isku dubayrido hadda yidhi samica alxasanu min abi hurayra maxay tahay waxaad isku dubarreeti wa nabigu calayhi salatu salaam xasan maba soo gaarin nacam hmm. haye wayucrafu birikati rikana waa lagu gartaa hadduusan ka dhigana xadiidka qaybiyaadka uga warramo haddee qaybiyaadkan hadde waxaasaa dhici doona iyo waxaasaa dhici doona rasuulku inuu yidhaahdo maahane fannigan oo ah hebela hebel kama maqlay wax waqtiga nabiga jiraba maba ahan xadiidna isagaa laga maqli jiray asagaana laga qaadan jiray soo maaha calayhi salaatu wasalaam ama qof nabiga ka wariyaa laga qaadan jiray waasitaduba waa waa yareedba wax baahiba ma aysan qabin marka baahidan hebel waxaa maqala iyo in la hoosa marka beentu faaftay ayay xaajadan ay maaragtay ay tiri laakiin eh, musalaxaas arrintaasoo kale in nabiga marka loo tiri mustalax damboo dambeeyey oo dhibaato ay keentay <laughs> inaad maaragtay diinta qawaacidda koray dejisay yacni tahabutka akhbaarta iyo inaan rasuulka maaragta lagu been abuuran ee laakiin qawaaciddan oo mustalaxaah hadda culimmada ay gadaal ka dejiyeen oo maaragtay samica min fulaan iyo lam yasmac min fulaan iyo in nabiga lagu tiiriyo waa iska shay iyadana maaragtay daahir wada amaa qawaacidda mustalaxa badankeeda sharcigaa laga qaadana sababtoo iyo qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa-akum faasiqun binabayn fatabayanuu sidii muqadimada aan ku sheegnay iyo xadiidkii maaragtay xadiidka hadda aan sheegaynay man rawaa canii xadiiثan yaraa anahu kadib ow axadu lkaadibeyn iyo waa qawaacidda musطalaxo tahabuta akhbaari الnabiy sal اllahu alيه wasalam oo qur-aanka iyo sunnada ayay ku jiraan asaaskeeda laga qaada laakiin magacyaalkan dandambe hebel hebel ma ka maqlay hebel kama maqan iyo kaas maxaa la dhaha munqadic waa isilaax dambe oo culimmadii ay maaragtay ay la yimaadeen oo kale hay qultu waxaan idhi buu dhahay wayucrafu alwadcu biliqraari baa lagu gartaa wamaa nuzila wixii la dejiyey mansilatahu booskiis wixii iqraar u dhow wa rubamaa yucrafu birakati rikati hadalka oo islahayn ilaa nabiga calay slam fasaaxo cajiib lahu leeyahay ma garan marka rikada xagga macnaha iyo lafdigaba way noqotaa marka haddii wax uu alfaadii nabiga iyo macaanidiisa aysan u ekaynna waa la garanaya oo maxaa la sii ku garaa culimmada naqdiga maxaa la yidhi qof hadduu nin boqora u khidmayn jiro oo wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay iyo hadalladiisa iyo waraaqaha ou qoro iyo dadkaso ula hadlo iyo dhaqankiisao dhan ou yaqaano ee waraaq ousan qorin iyo wax ousan dhihinoo dabcigiisa lagu yaqaano oo qof ka wareeyo maxuu leeya maya ninkan nin laga rumaysto ama warkaa nin ku hadla ama maaragtay ficilkaan nin sameeya ma uusan hanle ma aha warkaan warkiisii fulaan ma aha saan uma hagi jira saan uma dhaqmi jira fa kayfa dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiidtiisii maanta maarka intaa ag joogay iyo haddana duruqdii yaqaana malakana u leh waa ay soo saareen kama qarsoona nuurkaasa u baxaa waanaka meeshii cilalka soo saarnay inuu yahay wax nuur ahoo ilhaam u waay sababta dadkan waxay isku darsadeen difaaca nabiga oo mustamiid oo ah daacad ka ah calayhi salaatu salaam sunnadiisa iyo nusxiga ummadda iyo cibaada isku darsadeen marka ma ahan dad iska qaraabataah oo maaragta koox iska qaraabataa oo meel iska joogta oo ugaarsataa ma ahan waa dad ilaahay ku xihan bay ahayd dadkaan dariiqa xaqana ku taagan qultu waxaan idhi istashkalaa waxaa shak oo maaragtay ishkaal uu ka muujiyey ahabajiyu ninka habaji la waa ibnu daqiiqulciide alqadaca in la gooyo bilwadci xadiidkaa inuu mawduuc yahay in lagu gooyo calaa mactarafa alwaadicu ninka waadica wuxuu ictiraafsay id qad yakdibuu inuu been sheegaa dhici karta hadda wuxuu dhaha wayucrafu wadcu biliqraari somaa qofaa qirtay xadiidka inuu mawduuc yahay habajiya wuxuu yidhi inuu mawduuc yahay ma goy karno laakiin ka mawduucahan ula dhaqmaynaa inuu mawduuc yahay sababta waxaa dhici kartaba asagoo raba xadiidkii inama alacmaalu binniyaati ama xadiid muhim oo diinta oo qawaaciddeeda ka mida oo mid zandiiqa waxuu rabaa inuu maaragtay xadiidkaas oo macnihiisa ibdaaliyo markaasuu leeya xadiidkan anigaa maanta ma arkaysaa wadciyey xadiidkan anigaa maaragtay waqiyey marka asaga inuu been sheegaa waa qirayna xadiidkaanna uu leeyahay anaa wadciyay hadduusan duruq saxiixoo kale uusan ku imaanino ruwaad fiqaada aysan noo warin oo asaga uun dariiqiisa lagu haayana ma qaadanayno laakiin kownuu xadiidkan inuu asagu dejiyey fii xaqiiqati alamri waxaa dhici karta inuu asaga laftiisa u beenno uu sheegay dhec laakiin xagga camalfalka ma garata waxaan ka soo qaadaynaa xadiis mawduuca ah ku camalfalay saasuu yidhi maaragtay undaqilciid marka wuxuu u maleeyey ciraaqi wuxuu u maleeyey inuu leeyahay mawduuc kuma xakumayno markaasuu radi wuxuuhi balaa narudduhu xadiidkaas oo mawduuca ah oo qirta waa radinayna wa canhu nudribu waana ka jeesanna laadan ku qaruufaynaa waa laadaynaa bannaankaa u tuureen marka waxuu lehay ibnu xajar ciraaqi si fiican uma u dhuuxin hadalka mudabun qirtay mudabun wuxuu ka wadaa sax wou qirtay xadiidkaas dow qirtay uu yidhi anaa dejiyey dariiq kaloo hadda oo saxiixana aanan u haynin iyo ruwaad kale ninkan waadacay qirto maahane aana u haynin sax kuma camal falayna xadiidkii laakiin ma dhihi karaa boqolkiiba boqol xadiidkan isagaa dejiyey waxaa dhici karta inuu been sheegaayo ou rabo xadiidkan inaan lagu camal falin oo dadka uu maaragtay oo ibdaaliyo oo dhici karto saasoo ka wadaa mudaqil ciid ma dhahaayo xadiidkan ha lagu camal falo laakiin taasaa dhici kartau leeyahy ciraaq wuxuu u maleeyey inuu leeyahay mawduuc kuma xukumi karno markaasuu yidhi balaa waan ku xukumaynaaho waan radinaynaa waana ka jeesanaynaa marka waxuu dhahay xaafid ibnu xajar saas uuna u jeedin ninka la yadhahdo dalcid wuxuu u jeeday walow aan wadci aan ku xukumayno oonaan qaadanaynin haddana fii nafsi اlamri boqolkiiba boqol isagaa dejiyey ma dhihi karno waxaa dhici karta inuu marka hore iqraarkan been ku sheegayo xadiidkan xadiis oo maaragtay uu ka maqlay dad siqaada uu ahaa laakiin uu rabo inuu xiyal ibdaalu shariica xadiidka sharciga uu jeegayo inuu buriyo ayaa dhici karta laakiin hadduusan meel kale oo dad fuqaada uusan nooga imaanin oo midkaa wadciga qirtay uu nooga yimid xadiidka kumaxaal waa qaada waa ka tegayna wuxuu yidhi qultu waxaan istashkala wuxuu ishkaal ka muujiyey athabaji habaji mudaqilciida habaj waxaa weeye waa badda xeebteeda iyo daahirkeeda marka malaha isagoo soo haajiraaya halkan oo badda xeebteeda ku dhashay markaasaa habaji loo loo nisbeeyey marka waa magac caam uusa ku haynin muudaqilciida aada loogu yaqaano alqadca in la gooyo oo boqolkii boqol la gooyo alwadca ma garatay bilwadci in loo gooyo calaa mactarafa alwaadicu maaragtay ninka waadica oo xadiidka beenta abuurtay wuxuu soo dejiyey inaan boqolkii boqol aan ictiqaadino inay been tahay ishkaalu ka muujiyo macnaha in qadagtii inuu been sheegaa dhici karto marka annaga kuma camal falinayno laakiin boqolkii boqol waxaa dhici karta inuu iqraarkan beeb ku sheegaha dhici karto bala uu leeyahay inaan uusan been ahayn iska dhaaf waa been oo ku leeyahay naruddu waan radinaynaa wacanhu nudrib waana ka jeesanaynaa wallaahu aclam sal allah ala